وأولئك هم أولو الألباب ثم أما بعد الجنة تحت أقدام الأمهات jannadu waxay taallaa hooyada lugaheeda hoostooda hadalkaas nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam ayuu ka sugan yahay aladi laa yanطiqu can اlhawى in huwa ilaa waxyu yuuxaa nin ayaa u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi jihaad ayaan u socdaa jannaan raadinayaa oo shahiidnimo iyo jihaad baan rabaa inaan galo wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alaka ummun hooyo ma leedahay buu yidhi wuxuu yidhi haa wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilzam rijlaha فثم الجنة إلزم رجلها فثم الجنة طبعا xadiiskan hadda cinwaanka aynu ka dhigannay ee sida culimmadu u badan yihiin ma sugna aljannatu taxta aqdaami اlummahaat bihada lafdi kuma sugna laakiin sidaa lafdiga hadda aan sheegnay ayaa sugan oo saxiixa ku yaal oo ah ilzam rijlahaa fahama اljanna lugteeda hoosteeda laasim buu yidhi halkaas bay jannadii taallaa marka halkaasa macnaha macnuhu waa isku midkii laakiin lafdiga xadiisku sidaas wey mowduuceennu kaasuu ku saabsanya idan su-aashii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyey ayaynu isweydiinaynaa alaka ummun warkiinebaa ama tiine ayaa hooyo haysata oo hooyo u joogtaa alaka ummun siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam u weydiiyey ayaynu isu weydiinaynaa hooyo ma kuu joogtaa hooyo ma haysataa hooyo oo weli nolosheedii ma kuu muuqataa oo ma ma ad arki kartaa oo dhulka korkiisa weli ma joogtaa su-aasha nebigu calayhi salaatu wasalaam saas ah innaguna waa isweydiinaynaa kiine ayaa hooyo haysta waa nasiib badan yahay marka macnuhu saas wey haddaad hooyo leedahay waad nasiib badan tahay cabdullaahi bni cabbaas radia allaahu canhu ayaa waxa u yimi nin ayaa u yimi wuxuu ku yidhi gabar baan doonayay inaan guursado dabadeedna gabadhii way idiidi nin kale ayaa gabadhii soo doonay waan ka masayray oo gabadhii baan dilay towbo ma leeyahay toobo ma leeyahay wuxuu ku yidhi nebigu wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibnu cabaas hooyadaa ma joogtaa bu hooyadaa ma joogtaa markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi ilaahay u toobadkeen wixii camal saalixa aada samayn kartana samay markuu ninkii ka dhaqaaqay ayaa asxaabtiisii la fadhiday weydiiyeen maxaad u weydiisay hooyo ma leedahay maxaad u tiri markaasuu yidhi ma garanayo camal saalixa ah oo ka wanaagsan in hooyada baari loo noqdo saas darteed camalkaa jariimada uu sameeyo dilka ah oo dhiigga ah waxaan fari lahaa inuu hooyadiis u baari noqdo taasaa ilaahay idankiis ka gudaysa laakiin markuu yidhi hooyo melihi ayaan idhi camalkii saalix oo kaleo aad samayn karto samay waxaa kaloo axaadiista ku sugan ninka daa'ica ah ee wanaagsan ee mutadayinka ah ee diinta ku camal fala wuxuu doono ha samay camal kastoo saalixa oo wanaagsan ha sameeyo hadduuyan hooyada baari u ahayn janno geli maayo wuxuu doono ha samay caasiguna wuxuu doono ha samay baari naar geli maayo macnaheedu ma in lagu tashjiicinayo oo la leeyahay qofka baarigaah gaalnimo ha sameeyo macaasida ha buuxsado macnaheedu ma aha laakiin macnuhu waxa weeye qofka daa'ica ah ee waxyaalaha daacaadkaa sameeya ee camalka wanaagsan salaad iyo soon iyo sadaqo iyo khayr iyo camal wanaagsan sameeya haddii ay caqnimo hooyo ama baarnimo la baarinimo la-aan hooyo ay la jirto camalkaas waxba tarima maxaa yeelay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi lan yadkula اljannata qaaطic qofka qaraabogoynta qaraabogoyska ahi janno ma gelayo qaraabada waxa ugu dhow waa hooyo man axaqu الnaasi bixusni صaxaabati ayuha nebiga alayه الslat slam dhawey yaa iigu dhow dad inay ila socdaan oo aan xiriiriyo wuxuu yihi umuka qaala ثuma man qaala umuka qaala ثuma man qaala umuka qaala ثuma man qaala abuuk qaala ثuma man qaala faاlأqrab faاlأqrab siday u kala dhow yihiin labadaa kadib labada waalid kadib gadaal siday kugu kala dhow yihiin unbaad u kala xiriirinaysa laakiin labadu iyagu waa kow labada ku dhalay alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah hooyada wax badanuu ku xusay wuxuuna ku xusay ammaan iyo sabir iyo ajar badan iyo naxariis iyo qalbi weyn oo aan nacayb oqoon qalbi weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cajaa'ibtiisa uu geliyey makhluuq cajiiba weeye hooyada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala asraartiisa qayb ka mida uu geliyay allah subxaanahu wa tacaala qalbi aan nacayb aqoon qalbi aan aqoon inuu wax diido qalbi aan aqoon inuu wax kahto ama wax reebto qalbi isagu naftiisa u halaag gelinaya in ilmihiisu uu noolaado inuu isagu u helo nolosha wanaagsan uga aamusaya hooyadu waa sabirkeedu inuu ka yaabo sabirku inuu samirkeeda iyada ka yaabo ayay gaartay bay yidhaahdeen culimada qaarkood inay samirka tiraahdo samirow samirka sida aan anigu aan u samro iyo adiga samir lagu yidhaahdo xaggee kala joogtaan wawasayna alinsaana biwaalidayhi wwasayna اlinsaana biwaalidayhi ixsaana xamalathu umuhu kurhan wawadacathu kurha waxamluhu wafisaaluhu halaaثuuna shahra dhib bay ku qaaday oo dhib bay ku dhashay oo dhib bay ku xambaartay oo dhib bay ku nuujisay ilaa uu naasku oo cunto cuno soddon bilood isugeyntood ayay la rafaadsan laba sano iyo lix bilood ugu yaraan hadduu ilmahaasu lix bilood ku dhasho iyo laba sano oo nuujin ah ayay la rafaadsan tahay cidina aanay ogeyn xaalkeeda dhibkeeda aabbuhu waxaa laga yaabaa inuu sariirta intuu iskaga seexdo markaad uurka hooyadaa ku jirtay cashadiisa inta cuno uu iska seexdo iyadu ma seexan waa taa haysaa isma gedin karto aada uma fadhiisan karto hadday socoto waad ku taagmaysaa sidii qorigii oo dhigihii caloosheedaad ku jirtaa hadday gaari fuusho hadday diyaar raacdo hadday dhulka socoto hadday kursi fadhiisato adigii bay ku dhowraysaa dhibkeedii bay la hagooganaysaa xanuunkeedii bay qarsanaysaa cidna uma sheegan cidna wax kamay weydiisan cidna ma ay dhihin waxa laygu siiyo xanuunkeeda ilaahay unbaa qadari kara dhibka ay marayso ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya ayaa og cid kaleeto u ogay ma jirto saas darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqeeda weynay jannadana lugaheeda hoosteeda ka dhig lugaheeda maxaa lagu yidhi lugteedaad ka hoosaysaa wa hooyada wejigeeda lama sinid madaxeedana madaxaaga lama simi kartid si taaganna horteeda uma istaagi kartid lugaheeda waa inaad fadhiisataa weeye ilzam rijlahaa booskaagu waa xaggee booskaagu ma inaad hor istaagto oo saa ula hadashaaba maya booska aada leedahay oo aada u xaq leedahay waa lugta hoosteeda lugteeda hoosteeda makaankaagu halkaas waxaad doonto ahow ama ra'iis ahow ama maalqabeen ahow ama mas-uul ahow ama aqoon-yahan ahow waxaad doonto noqo makaanka aada leedahay hooyada markaad soo hor istaagto dadka kale si toosaad u hor istaagi kartaa laakiin hooyadaa uma hor istaagi kartid makaankaagu waa lugta hoosteeda ilzam rijlaha faama اljanna waa haddaad janno doonayso ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimkaa wuxuu ku sheegay dhibkeedaas saas darteed ayuu alle subxaanahu wa tacaala labada waalid markuu xusay si ah mar walba hooyada loo xusay ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا suuradda kale إله سبحانه وتعالى taعaalى ووصينا الإنسان بوالديه xamalaتhu أmuhu wahna عalى wahni wafisaalhu fii caamayn an ishkur lii waliwaalidayka ilaya اlmasiir wain jaahadaaka calى an tushrika bi ma laysa laka bih cilm falaa tuطichuma وصاaحبهما في الدuنيا معروuفا واتبع سبيiل mن أناab إلي ثuمa إلي مرجiعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون alle subxaanaه wa taعaalى hooyadu wuxuu sheegay midda nebiyada wanaagsan dhashay inay tahay midda saalixiinta soo korisay inay tahay midda dadka mujaahidiinta soo korisay inay tahay halyeyga goobaha ka hadla hooyaa soo dhashay hooyaa soo hayn jirtay hooyaa soo nuujisay hooyaa soo ciyaarsiisay hooyaa cunto soo siisay hooyaa kaadida iyo xaar ka soo dhaqday hooyaa dharka u gelin jirtay hooyaa soo soco halyeeyo dhihi jirtay iyadaa soo ciyaarsiin jirtay hooyadu waa waddada ay soo mareen dhammaan nin kasta oo tilmaaman oo saalix ah oo wanaagsan ama mujaahida ama caalim ah ama sheekh ah ama eh, eh, munfiq ah ama hani ah ama ra'iis ah ama geesi ah dhammaantood waxay soo mareen hooyay soo mareen hooyo dhabteeday soo mareen hooyo caloosheeday soo mareen hooyo naaskeeday soo nuugeen hooyay la soo ciyaareen hooyaa soo ciyaarsiisay macallinkii koowaad hooyo u ahaa afka soo baray hadalka soo baray cuntada soo baray dhaqanka soo baray hooyay ahayd hooyadu saas darteed buu ilaahay xaqeeda xaqiisa ku xejiyey shukrigeeda loo mahad celiyana shukrigiisa ku xejiyey laguma xejin mahadcelinta bani aadam kale laguma xejin laa cid kale waalidiinta keliyaa lagu xejin oo weliba hooyadu horayso xaaskaaga laguma xejin caruurtaada laguma xejin walaalaha laguma xejin saaxiibadaa laguma xejin وqضىa رabka anlaa tacbuduu إila إiyaah وباlwaalidayni إxsaana cibaadadii ilaahay ka bacdigeed wuxuu ku xejiyay alla subxaanaه wa taعalى waalidiinta واcbudu الlaha وlaa تushrikuu bihi شhayئا وباlwaalidayni إxsaana ilaahay subxaanaه wa taعaalى iyagu ku xejiyey an ishkur lii waliwaalidayka ii mahad celi oo iigu shukri abuurkii aan ku abuuray alla subxaanahu wa tacaala u khalqigaaga lahaa uma labadii sababta u ahaa waliwaalidayka iyagaa markaa ku xiga shukriga ilaahay qof aad ku shukriso ilzam rijlahaa booskaagu marka waa lugteeda hoostiisa ma madax taagi kartid hadalka kuma celin kartid indhaha xataa kuma xijin kartid wejigeeda iska dhaaf inaad la hadasho oo hadal hadalkeeda ka sarreeya aad ku hadasho inaad isla sinto xataa maaha horteeda aada isla sinto ma aha baarinimada ka mid maaha waa caaqnimo inaad isla sinto hadalkaagu inuu hadalkeeda la sinaado lama ogolaa inaad isku dherariso lama ogolaa iska dhaaf inaad ka hato ama uf aad tiraahdo ama maxaad sheegaysaa aad tiraahdo ama waxaad ku hadlaysaa waa qalad aad tiraahdo taasu meesha ma taallo taasu meesha ma taalo idan ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay nebiy llaahi muusa qisadiis oo kale markaynu fiirino suurat اlqasas hooyadiis doorka ay ku lahayd sida alleh subxaanahu wa tacaala uga sheekeeyey welwelkay ka qabtay walbahaarkay ka qabtay alleh subxaanahu wa tacaala iyadu la hadlay aabe lalama hadleen adeer lalama hadleen walaal lalama hadleen qabiil lalama hadleen asxaab lalama hadleen hooyadu la hadlay alla subxaanahu wa tacaala waawxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciih فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى wuxuu leeyay kay taqara caynuhaa walaa taxzan isheedu wax kale kuma raaxaysato ilmaheeda inay aragto maaha inay ogaato inay nabad qabaan inay bad qabaan inay caafimaad qabaan ayaa isheedu ku raaxaysanaysa ayaa murugadeedu ku baxaysaa gaajo xusuusan mayso cunto xusuusan mayso xoolo xusuusan mayso guri xusuusan mayso maxaa yeele ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaama واصبح fu'aadu ام موسى faarigan wax kaloo dhan qalbigeedii wuu ka maqan yahay aan ahayn wiilkeedii muuse keligiis bay ku fakeraysaa xagguu ku dambeey saas darteed baa ilaahay qalbigeeda xejiye lowlaa an rabaطnaa calىa qalbiha litakuuna min almu'miniin qalbi marka la mid ihi ma jiro adiga waxaa laga yaabaa hadday kaa maqan tahay inaadan saa u welwe day kaa fog taahay inaadan saa u walwalin waxaa laga yaaba haddaad adu caafimaad qabto xaaskaaga iyo carruurtaada la joogto inaadan ku fekerin baa dhici karta kugu soo dhicin laakiin iyadu saas maaha hooyadu saas maaha qalbigeedu ilmaheeda ayuu ku callaqan yahay saas darteed ayaa ilaahay xaqeeda xaq gaara ka dhigay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u ka duway kay taqara caynuhaa walaa taxzan walitaclama ana wacd allahi xaqu walaakina akara اnnaasi laa yaclamuun waxay nasanaysaa oo keliya markay ku aragto adigoo faraxsan markay ku aragto adigoo caafimaad qaba ayaa qalbigeedu nasanaya qalbigeedu markaasuu raaxaysanaya alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga sheekeeyey sida hamiga ilmaheeda ay u sido xataa uurka markay ku jiraan sida alle subxaanahu wa tacaala uu nooga sheekeeyey maryam maryam binta cimraan ee umma ciisa ee dhashay wiilkaas barakaysan ee nebiga ah inay ahayd ducadii hooyadeed markay uurkeeda ku siday allah subxaanahu wa tacaala ayuu hooyadaas ku xusay qur-aanka kariimka ah nebiyad ma ayan ahayn ma ayan ahayn wax gaar ah oo cid loo soo diro rasuula laakiin hooye ahayd hooyadaa dowrkeedii iyo ducadeedii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala saalixadda ah ayaa ilaahay qur-aanku ku tilmaamay hooyadu marka waxay door ku yeelan kartaa ilmaheedu inay noqdaan saalixiin ayay qeyb weyn ku qaadan kartaa ducadeeda ku xirnaanteeda ilaahay cibaadadeeda alle subxaanahu wa tacaala daacadeeda badanaaba marka hooyada saasoo kale waxay noqotaa hooyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka beero dad wanaagsan siduu alla subxaanaه wa tacaala u yidhi in اllaha اsطafaa aadama wanuuxa waala ibraahim وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها أنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالت يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب alle subxaanahu watacaala wuxuu sheegay hooyadaas mu'minadda ah inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka bariday uurkeeda inuu ilaahay subxaanah watacaala ka dhigo uur khayr qaba ilmo wanaagsan oo ilaahay diintiisa u adeegana ilaahay subxaana wa tacala oo ka soo saar ilaahay bay u bariday inuu ilaahay shaydaanka garab mariyo hooyadana saasaa looga baahan yahay markay uurka leedahay inta ay xamliga sido iyo markay dhashaba alle subxaana wa tacaala inay ku xirnaato oo hooyaba hooyaday alle kaga xiran tahay xirnaan og tahay oo uga cibaado badan tahay ayaa raadka ay duriyadeeda ku yeelataa iyo naaska ay nuujisaa iyo dhiigga ay nuujisaa caloosheeda ku nuujisaa uu noqdaa dhiig ka wanaagsan midda kaleo caasiyada ah iyadoo mar walba hooyadu xaqeeda leh oo mar walba hooyadu maqaamkeedu uu xafidan yahay ayaa haddana hooyo walba hooyada ilaahay uga dhowdahay maadaama uu hooyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay meesha uu alla qadaray inay weel u noqoto bani aadamka dhalmadiisa iyo tarankiisa iyadu inay weel u noqoto hooyo saas darteed ayay hooyadaasu ilaahay ka bariday ilaahayna waa ka ajiibay shaydaanku inuu ilaahay ka celiyo iyada iyo duriyaddeedaba gabadhaasna ilaahay subxaanaه wa tacaala waa doortay yaa maryam ina allaha اstafaaki wa طaharaki waاstafaaki calى nisaaءi اlcaalamiin yaa maryamu qnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin marka hooyada waxay ahayd gabadheedii inay ku yeelatay raad ama sunada nebiga calayh isalaatu wasalaam haddaynu u leexanno nebigu alayh salatu salaam axaadiistiisi waxbaynu ka sheegnay laakiin waxaan soo qaadanaynaa isaga nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigeenna calayhi salaatu wasalaam maqaamkee bay ka joogtay hooyo waxaan ognahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu aabbihiis waayey isagoo uurka hooyadiis ku jira dabadeedna hooyadiis aamina binta wahab ay soo korisay markii si hore isagoo toddoba jirana hooyadiis haddana inuu waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam agoon uu iyo rajonimo isugu darsantay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam laakiin waa ka ka hadlay hooyada maqaamka ay diinta ilaahay ka joogto man axaqu الnaasi bxusni الصaxaabati qaala umuk qaala uma man qaala umuk qaala uma man qaala umuk qaala uma man qaala abuk waa midkaa yidhi ninkii jihaadka u socday alaka umun qaala nacam qaala falzam rijlaha fahama aljanna waa midkaad yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ninkii u yimi ee jihaadka doonayay inuu u raaco ee uu ku yidhi alaka abawaan qaala nacam qaala fafiihima fajaahid iyaga ku jihaatan buu yihi baarinimadooda iyo wanaagooda iyo ixsaankooda waxa uu marinaya alimaam muslim raximah اllahu tacaala nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markii uu u baxay fatxi maka inuu soo maray mandiqaة اlabwaa abwaa waxa weeye meel maka iyo madiine udhexaysa xagga makana u dhow oo ay ku duugan tahay ama ku aasan tahay nebiga calayh salatu salaam hooyadiis meesha ku dhimatay wey halkaa markuu marayey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaxaystay kun asxaabtiisa ka mida oo ciidankiisi ka mida ciidan toban kun oo la socday kun nin oo ka mida ayaa raacday nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tegey qabrigii hooyadiis uu ku dul ooy oohin aada u dheer <laughs> ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam <laughs> markuu wax badan ooy <laughs> ayaa asxaabtiisiina oysi ridwaan ullaahi calayh markaasu wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan waxaan weydiistay qabriga hooyaday inaan soo ziyaarto wuuna ii ogolaado isagoo nebigu alayh isalaatu salaam oynay waxaan kaloo weydiistay buu yidhi inaan u istikfaar dalbo maadaamay gaalnimo ku dhimatay in aan istikfaar ilaahay u weydiiyo dembi dhaaf u weydiiyo taasna waa la ii diiday <laughs> waa la ii diiday nebiga alayh isalaatu salaam maqaamka hooyo ka joogto halkaase eh. haddii aan u nimaadno markaa ikhwaani baarinimada la sheegayaa maxay tahay sidee baari loogu noqon karaa hooyad <laughs> kow baarinimadu waxa weeye nooceeda ugu horeeya ilaahay uu na faray waxa weeye albiru bisuxba albiru bisuxba la jiritaan wey la jiritaan hooyada lala jiro lagaaga ag dhowaado lala socdo loo adeego loo khidmeeyo waxa ay u baahan tahay lala dul taagnaado biriga meesha ugu sarraysa taas weeye waana tan uu ilaahay subxaanahu wa tacaala una faray wasaaxibhumaa fi اdunyaa macruufa wa bilwaalidayni ixsaana ba'daas waxay dhahaan culimmadu waa ba' lmusaxaba luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa wاlwaalidayni ixsaana muna dhihin alle subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi wa bilwaalidayni ixsaana marka waa la socosho la jirid weeye aada la jirayso oo aada la socoto ood la jirto idan baarinimada koowaad ee loo baahan yahay waxa weeye qofku inuu ka agdhowaado la socdo la deganaado ama dhinac deganaado khidmaddeeda u go-o ahamiyad weyn siiyo ama xoog saaro inuu u khidmeeyo waxay u baahato meeshay doonto in la geeyo si aad adigu ugu qaban kartid si aad baarinimadii u fali kartid arrinkaasu dabcan dadka waa ku adag yahay oo qofka qaar wuxuu doonayaa inuu iska shaqo tago qaar wuxuu doonayaa inuu tacliin meel fog ka raadsado qaar wuxuu doonayaa inuu xaaskiisa iyo cilmihiisa meel kale ula guuro qofba danuu leeyahay adduunka laakiin qof walba intii dee jannadaas la yidhi lagu heday taalla uu doonayo intii uu ay dani ka hayso jannadaas ayuu uga tanaasulayaa ama uga tadxiyeynaya waxyaalaha kaleeto saas darteed culimo badan iyo dadkii wanaagsanaa dad badan oo ka mid a waxa u diiday inay safraan waxa u diiday inay waddamo fogfog aadaan waxa u diiday oo ka hor istaagay inay jaamacado ama cilmi meelo fogfog u raadsadaan waxa u diiday waxa weeye inay waayaan la jiritaanka hooyadood la jiritaanka hooyadood saas darteed ayay waxay tahay arrin sharciya oo diintu ina farayso in laga idin dalbado markii la safrayo hadduu qofku cilmi u baxayo ama shaqo u baxayo hooyadii uu ka fogaanayo waa inuu idin weydiistaa haddii uu jihaad aadoy waa inuu idin weydiistaa haddii jihaadkii idinkeeda lagu xiray acmaasha kale o dhan maxaad ka malaynaysaa oo ah inaad shaqo u baxdo ama tijaaro u baxdo ama wax kale u baxdo idinkeeda in la qaato wey loo tago saas iyo saasaan doonayaa hooyo inaan u baxo meeshaas iyo meeshaasaan rabaa inaan u baxo hadday diiddo amarkeedaa soconaya haddii aad rabto inaad ku qanciso waa inaad iyada qancisaa waa inaad iyada raaligelisaa waa inaad iyada ogolaansho ka heshaa ogolaansho inaad ka hesho oo saaad ku raaligelin lahayd aad raadiso oo aada sasabto marka albiru bilmusaaxaba waa darajada ugu sarreysa waxay caawa ku seexatay inaad ogaato waxay cuntay iyo waxay cabtay inaad ogaato gacantaada haddaad ku siin karto aad ku siiso gogosheeda adigu aad ogaato waxay ku sugan tahay aad ogaato albiru bilmusaxab wa saaxibhumaa fi dunya macruufa alzam rijlaha lugteeda hoosteeda joog meesha uu nebigu alayه الslat slaam u leeyahay lugteeda joog u adeeg u khidmay waa biriga darajada ugu sareysa waana darajada loo baahan yahay qofka doonaya jannadaas inuu helo ducada hooyadu ma aha afka keliya dadka qaar baa waxay isku qanciyaan ama isku raalligelayaan hooyada inay yihahdo hooyo noo soo ducey hooyo <laughs> noo soo ducey <laughs> mandhena waa idin ducayey ordaya tag a laysa <laughs> hada صaxiix adaa lagaaga baahanya inaad ogaato ducadu marka ay tahay duca dhaba ah oo qalbiga ka soo go'day hataa haddaan afka lagaga hadlo iyo inay tahay duco raalligelina hooyadu marna habaartami mayso marna niyad kama aha inay ku habaarto ama ilmeheeda ay nacdo marna niyad kama aha waayo qalbigeedu nacaybka ma yaqaan qalbigeedu nacaybka ma yaqaan saan sheegnay dhab ahaan xataa haddaad u malayso markay ku haaraamayso ama ay ku habaarayso ama ay ku caynayso ama ay hadalka kugu adkaynayso inay ku nacab tahay haddaad u malayso ma saxa niyaddeedii qalbigeeda ma jirto saas darteed dadka qaarba ba waxay isku qanciyaan waa ii ducayse dabadeedna hawshiisa iska wataa taasu baarinimada heerkii laga rabay maaha waa nooc baarinimada ka mida oo waxay ka fiican tahay qofka caasiga ahoo aanba soo agmarihayn ama aan telefonka xataa usoo dirihayn ama aan soo ziyaaranayn bay ka fiican tahay laakiin heerkii baarinimada ahaa ee jannada la rabay ilzam rijlahaada ahay ma aha ilzam rijlaha luzuumku waa inaad laazimto wey oo caawa waxay ku seexatay saaka waxay ku bariday aada subax iyo galab soo marayso abu hurayra radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa dadkii aadka baariga hooyadiisugu ahaa dadkii aadka baariga hooyadiisugu ahaa hooyadiisna markii hore ma soo islaamin dabeedna nebiga alayh الsalatu salaam maalin isaga oo la hadlaya ayay hadal xun nebiga alayh الsalatu salaam ku tiri ko muslimaad mayan ahayn markaa isagoo oynaya ayuu nebiga alayh isalatu wasalaam u yimi markaasuu yihi abu hurayra maxaa kaa oynay eh, rasuul allah hooyaday ayaan u tegayo hadalkaa xun bay ku tiri ee eh, rasuulkii allow usoo ducay inuu ilaahay soo hanuuniyo hooyaday <laughs> fiiri wiilka baariga ah wuxuu ka welwelayaa hooyadiis ilaahay hanuunkeeda u keeno qaar badanoo inaga mida ma danayaan hooyadood inay soo hanuunto inay cibaado yeelato inay wax barato waxaa laga yaabaa inaanay danayn wuxuu yidhi rasuulkii alla usoo ducay hooyaday inay ilaahay soo hanuuniyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saanagunahay wuxuu ahaa naxariis kulligiis ma ahayn mid nacayb badan dadko dhanna inay soo hanuunaan gaaloo dhan ayuu jeclaa nebigu alayh الsalaatu wasalaam saas darteed wuxuu yihi ilaahu soo hanuuni abu hurayre hooyadiis ilaahu soo hanuuni qabiilkiisana wuu u ducaeyey mar kale nebigu alayh الsalaatu wasalaam oo mar la yihi nimankii dows way caasiyeen ee rasuulkii allow habaar wuxuu yihi ma habaarayne waxaan leenahay allaahuma hdi dowsa waأti bihim ilaahu dows nimanka la yidhaahdo ama qabiilka la yidhaahdo ilaahu soo hanuuni oo ilaahu noo keen ayuu nebigu calayh isalaatu wasalaam abu hurayre hooyadiis marka nebigu alayh salatu slam wuu u ducayey abu hurayre wuu soo noqday gurigii buu ku soo noqday maruu gurigi kusoo noqday iridii hooyadiis u garaacay ayaa waxay ku tiri abu hurayrew banaanka istaago sug ha soo gelin maxaa dhacay biyihii buu maqlay ay qubaysanayso intuu soo socday ayaa ducadii nabiga alayه الsalatu asalaam ilaahay ajiibay hooyadiis way soo islaantay abu hurayra isagoo oynaya mar labaad nabiga alayه الslat slam kusoo noqday laakiin marka kan farxad la oynaaya farxad isagoo la oynayo rasuulka allah hooyaday ilaahay subxaanaه wa taعala soo hanuuniyey way soo islaantay abu hurayra markaa waagi dambe mar buu madax ka ahaa madiina ama mas-uuliyaddeeda looga tegi jiray dabadeedna magaalada meel banaankeeda ah buu deganaa madiina subaxdii markuu guriga ka baxayo oo shaqada u socdo gurigii hooyadiis waa ku dhegan yahay ayuu soo mari jiray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu yaa ummi hooyadiisu salaami jiray markaasuu wuxuu ku ohan jiray raximaka allaahu kamaa rabbaytanii sagiiran <laughs> raximaka allahu kamaa rabaytanii sagiir hooyoy ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu naxariisto sidaad yaraantaydii iisoo tarbiyaysay markaasay waxay odhan jirtay wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu wiilkaygiiyow adigana ilaahay ha kuu naxariisto sidaad adigoo weyn iigu baari fasha marka hada albiru biاlmusaaxaba waxay noo sheegtay caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha waxay tihi laba nin oo madiine joogay hooyooyinkood way ka tilmaanaayeen sida ibaari ugu yihiin ninna waxaa la odhan jiray cuثmaan ibnu cafaan waa khaliifadii saddexaad ee islaamka radia allahu canhu aad buu hooyadiis baari ugu ahaa ninka labaadna waxaa la odhan jiray xaariثat ibnu nucmaan nin ansaari uu ahaa xaariat ibnu nucmaan markaa ninka xaarisa la yidhaahdo waxay tiri hooyadiis timaha ayuu u shallayn jiray timahaada ayuu shallayn jiray wuxuu ka guri jiray qandhecelka iyo saxarada iyo waxaasoo dhan buu ka guri jiray wixii saxaro saaran wixii ciidu saaran waxaasu ka guri jiray madaxu ayuu u maaragtay u duugi jiray dabadeedna nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan galay habeen jannada jannada markaan galay ayaan waxaan maqlay nin qur'aan akrinaya markaasaan idhi war ninkan qur'aanka akrinaya muxuu yahay jannada dhexdeeda markaasaa la yidhi waa xaarihatu bnu nucmaan xaarihatu bnu nucmaan waa bishaaro ninkii ugu bashaareeyey jannada markaasuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam kadalikum lbiru kadalikum اlbiru kadalikum اlbiru war hooy baarinimadu saasay wax yeesha war hooy baarinimadu halkaasay wax gaarsiisaa war hooy baarinimadu halkaasay wax gaarsiisaa taas waxaa la yidhahda baarinimada bilmusaaxaba culimadii haddaynu ugu noqonno selafkii ridwaan calayhim iyo dadkii saalixiinta ahaa calaa mari taariikh haddaynu dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa waxyaale cajaa'ib leh albiru bilmusaaxaba nin la yidhahdo moxamed ibn munkadir oo culimmada muxadisiinta ah waaweyn ka mid a ayaa waxaa wuxuu u sheegay habeen inuu habeenkii oo dhan u baryey isagoo hooyadiisa lugaha u duugaa lugaha ayuu u duugaye u tutuujinayay habeenkii waagu sidaasuu ugu baryey nin walaalkiisina habeenkii salaatuleyl buu tukanayay markaasuu wuxuu yidhi moxamed raximah اllah haddii la yidhaahdo buu yihi caawa ninkan habeenka salaada tukaday walaalkay iyo hooyaday lugahan u tutujinaya dhaafso habeenkaaga habeenkiisa ajarkiisa ma dhaafsadeen bu yidhi wallahi ma dhaafsadeen habeenkii o dhan salaada u tukanay ma dhaafsadeen lugahan u tuujinaya hooyaday طalq ibn xabiib nin la yidhaahdo isaguna ka mid ahaa dadka saalixiinta ah ayaa hooyadiis waxay tiri or طalqow biyo waa nin culimo ah weyn adigu laakiin hooyada agteeda culimo kama tiid hooyada agteeda mudiir ama manager ama director kama tihid hooyada agteeda hani kama tihid gabar baan u keenayaa u shaqaysa oo yacni e, khaadimad ah kuma filna arrinkaas saxna maaha adaa la rabaa inaa u adeegto marka ninka caalimka ah hooyadiis waxay tiri ord biyey ken uu kacay biyihii buu u doonay biyihii buu soo qaaday biyihii isagoo wadaa ayay seexatay hurdaa qaaday inuu kiciyana waa diin habeenkii o dhan buu dul taagnaa raxmat ullaahi caleyh ilaa ay iyadu ka soo kacdo waa sida xadiiskii laynoogu sheegay ninkii caanaha la dul taagnaa labadiisii waalid ee ilmihiisii ay gaajaysan yihiin ay hoostiisa joogaan ee u diiday caanaha inuu dhadhansiiyo ilmihiisa iyagoo qaylinaya oo aabbow caanaha nasi aabbow caanaha nasi aabbow waa gaajaysanna ay leeyihiin ayuu u diiday caanaha inuu ilmaha u taago baarinimadu taasaa la yidhaahdaa bilmusaaxaba Ah. marka adigu waad yeeli kartaa way banaan tahay inaad ilmahaaga siiso caanaha hadday horido sharci ahaan way banaan tahay laa ima caleyk dembi maaha laakiin waxaa laga hadlayaa darajaad iyo tanaafus weeye baarinimadu baarinimadu waa tanaafus camal nawciya waay waa special shaqo speciala waay haddaad doonayso inaad qabato baarinimadu baarinimadu maaha kelimad afka ah marka ninkaasu abeenkiio dhan buu taagnaa biyihii la taagnaa ilaa hooyadiis ay ka soo kacdo markaa biyaheedii u siiyo albiru waxaa la yidhaahdaa bilmusaaxaba waa darajada u sarraysa waxaa biriga dabcan ka mid ah in uu nafaqeeyo xoolihiisa oo dhan hadduu ku bixiyo xoolihiisa oo dhan hadduu siiyana inaanu waxba ka gudi karin abaalkeeda hadday tiraado xoolahaaga oo dhan akownkaaga waxaa ku jira oo dhan ii keen caaw way xaq bay ugu leedahay saas darteed waa inaad hooyada u gacan furnaata iyadaanba kuweydiisanayn akownkaagao dhan iisoo xaaq iyadaanba ku dhihi lahayn akownkaagao dhan iyo mushaharkaagao dhan ii keen maba dhahaysaba naxariisteeda ka weyn laakiin adigu waxaan la yaabaynaa dadka qaarkiis wuxuu qaataa shan kun oo dollar saddex kun oo dollar afar kun oo dollar boqol dollar oo hooyadiis uu u diro ayuu maanta o dhan ka sheekeyn boqol dollar waaya boqol dollar u dira ama laba boqol oo dollar hooyaday waa masruufaa hooyaday waxbaan siiyaa maxay uga baahan tahay intaa ka badan duq weyn waaye maxay uga baahan tahay su-aalaha marar badan ii yimaada oo leh hooyaday lacag baan u diraa lacagta waxay siisaa dad kale adeerow adiga ama ha siisa ama yay siin adu xorriyaddeeda u dhaaf maxaa kugu jira ama ha siiso ama yay adigu ha fiirinin waxa iyada a siisay waxaad fiirisaa waajibka adiga ku saaran iyo baarinimadu waxa ay tahay dad baa daaro daarahooda ka waaweyn u dhisa oo aan waxba ka sheegin oo aan waxba u arag oo inay raalli ka noqoto keliya raadinaya baarinimada raadinaya idan bilinfaaq maaha inuu qofku wax ka lexe jeclaysto hooyadiis iyadu wax kaama lexe jeclaysan jirin hal jazaء اlإxsaani ila اlإxsaan hal jazaء اlإxsaani ila اlإxsaan intay iyadu bixin jirtay lagaama rabo intay dul qaadan jirtay ma awoodi kartid ma bixin kartid ma yeeli kartid laakiin wuxuun yar ka gudo cabdullaahi ibni cumar ayaa wuxuu ku arkay nin xajka dawaafaya hooyadiisu dhabarka ku sidaa wuxuu yihi cabdullaahiow hooyaday waxaan ka keenay yaman dushaanna sidaa ugu siday xaramkaan keen haddana waad u jeedaa dushayday saaran tahay waan dawaafinayaa xaqeedii ma guday buuy xaqeedii ma guday camal wanaagsan baad samaysay buu yidhi nin fiican baa tahay camal wanaagsanna waad samaysay laakiin hal haraanti markay ku dhalaysay ma aadan gudin foosha markay ahayd xanuunkeedii <laughs> foosha xanuunkeedii hal haraanti oo ka mida <laughs> ma aadan gudin buu yidhi dushaad ku soo qaad midda labaad iyadu waxay dusha kugu qaadi jirtay buu yidhi iyadoo jecel inay dusha kugu qaado adiguna waxaad dusha ku tiridaa adoo leh goormay kaa degaysa iyo goormaad iska dhigta marka waa kaafiya kala dheeri isuma dhowaa labada qaadnimo ayaan isu dhoweyn waxaa ka mid ah beriga inaad u hormarto waxa ay jeceshahay iyo waxa iyada raali gelinaya ee wanaagsan haddaanu dembi ahayn waa inaad raadisaa maaha inaad sugto intay ku weydiisanayso maaha inaad sugto inta ay kaa dalbanayso maaha waa inaad ogaataa waxa ay jecesha meelaha ay jecesha waxyaabaha ay jeceshahay cidda ay jeceshahay inay siyaarato dadka ay jeceshahay inay la sheekaysato waxyaalaha ay jeceshahay inay cunto ama cabto ama xirato waa inaad ogaataa dabeedna aad u ordaa oo u tartantaa intaanay ku weydiisan aad u keenta tiraada hooyo kan adaan kuu keena hooyo kanna adaan kuu keena waa waxyaalaha ad og tahay inay jeceshahay hawadeeda inaad u tartanto hawadeeda inaad uga hormarto baarinimada noocyada ka mida ah, oo ugu wanaagsan oo aada ugu dhowaan karto raalinimadeeda qalbigeeda aad ku hanan karto waxa weeye inaad ogaato maxay jeceshahay maxay waxyaalaha ay ka heshaa maxay yihiin haddaanay macsi ilaahay ahayn ama sharciga ilaahay mamnuuc ku ahayn inaad horay ka samayso oo intaanay ku weydiisan aad uga hormacdo waxaa ka mid a ah baarinimada aad ku heli karto jannadeeda iyo ducadeeda in laga hormariyo ilmaha iyo xaaska arrinkan musiibo weyn baa ka taagan arrinkan musiibo weyn ayaa ka taagan hoyooyinkii waa la ilaaw ilmihii iyo carruurtii maanta oo dhan la daba socdaa ma lihin ilmaha iyo caruurta hala dayaco maayo iyaguba xaq bay kugu leeyihin iyaguba xaq bay kugu leeyihin laakiin waxaan ka hadlaynaa priorities xagga baarinimada xagga raaligelinta hadday cunto noqoto hadday wax siin noqoto inta kuwan aadan siin iyada inaad ku hormariso wy haddii wax la cabaayo cabitaanka iyadaa ku hormaraysa haddii wax la cunaayo iyadaa ku hormaraysa haddii cid la salaamayo madaxa laga dhunkanaayo iyadaa ku hormaraysa haddii cid la ziyaaranayo iyadaa lagu hormarayaa safar baad ka timi waad ziyaaranaysaa gurigaaga intaadan marin iyadaa ka horeysa inaad iyada ziyaarato marka ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo ehelkaaga inaad barto weeye sida hooyada baari loogu noqdo adiguna qudwo aad ugu noqoto waayo ilmahaaga tarbiye ayay u noqonaysaa ilaahay xaggiisana waxay noqonaysaa sidaad adigu hooyada baariga ugu tahay inuu ilaahay iyaa iyaga baari ikhwaani akhawaati waxyaalaha aan maqlayno gabdho hooyadood hadalka ku celina wiilal hooyadood hadalka ku celina dad hooyadood nooshahay oo aan fursada ka faa'iidaysanayn wallaahi aladii laa ilaaha khayruhu kiini hooyo leh maanta ee aan ka faa'iidaysanayn maalin buu ka shallaynay kiini hooyo leh ama tiini hooyo qabta ee aan ka faa'iidaysanayn maalin buu ka qoomamaynaya hooyada marka la waayo agoonnimo lagama weynaado haddaad afartan jirta iyo haddaad konton jirta oo hooyadaa tagto oo aanay kula joogin agoon baad noqonaysaa nacam agoon baad noqonaysaa waayo ajarkii kuu socday iyo khayrkii iyo ducadii ayaa kaa go-aysa dadka fursadda haysta waxaan leeyahay fursadda iyo iska dayixi kuwa fursadda haysta waxaan leeyahay fursadda iyo iyaga cadaab ku noqon oo af lagu celiyo hoyooyin la oo ka ka qaylinaya ilmahooda inaanay ka heli karin maandhow ama maan kaale meeshaan igey kaale gaariga igu qaado halkaa igey ayay ka dalbanaysaa mashquul baana saaxiibadiis ama saaxiibadeedna saacaday la fadhiisanaysaa ama saacaduu la fadhiisanayaa ma dhahay mashquul baan ahay arrinkaas waa ayaan daro waa tawfiiq daro tawfiiq la-aan weeye yaa ikhwaani kinii haysta fursad buu haystaa suu nebigu calayh salaatu salaam uu yihi raqima anfu uma raqima anfu uma raqima anfu ha dulloobo oo garka ciidda hala galo afka ciidda hala galo qofka hooyadiis ama aabbihiis ama midkood uu nool yahay oo aan janno gelin see buu janno ku geli waayaa isagoo sababteedii haysta oo jannadiiba ay u joogto guriga u joogto qof jannadii guriga u joogto oo fa hama aljanna yaryaryi lugaheeda hoosteedii jannadii taallaa oo aan jannada agtaada fadhiisanayn bal ka waran oo aan jannadii soo fiirinayn bal ka waran oo aan jannadii soo booqanayn bal ka waran <laughs> qaar ayaa waxaa inagu jira walaalayaal hooyooyinkood u jiraan laga yaabee magaalada darafkeeda ama dhinaceeda kale ama geeskeeda kale laakiin asbuuc laba asbuuc laga yaabee inaan u arag hoy <laughs> ayu ayaan daraday ayaan darada ka weyne maxay tahay nasiib darada ka weyn arrinkaas qof janna agtiisa taal waan raadini qaarna bilo iyo sanado ayaanay arki hayn maxau masuugayaa muxuu ku bakaylayaa tigid laba kun oo dollar waa laba kun oo dollar hadduu u bato cirka tigidhkaas ayuu wuxuu leeyahay migama go'i karo bal hadda ka waran cumrada ama xajka inaad ku soo bixiso tigidkaas amaad ku soo cumraysato saddexdii biloodba mar ama afartii biloodba mar ama sanadkiiba mar waa laga yaabaa dadka qaarkiis inay ku soo cumraystaan laakiin hooyadiis aanu ku soo arag ayuhumaa ayaa ajar badan nin ayaa wuxuu ku yidhi nin culimadii ka mid a ah, xaajiyow ama sheekhow xajkii ayaan tegey wiil oo nafaqo intaasaan ku soo bixiyey wuxuu ku yidhi waa camal wanaagsan oo fiican laakiin saacad aan la joogo hooyaday ayaa xajka aada sheegayso aan ka jecla saacad iyada aan la joogo lugaheeda ayaa xajka aada sheegayso iiga ajar badan nacam wax isu dhow maaha haduu yahay xajkii taawuca ahaa waxa weeye xajka waa camal wanaagsan oo aada u sarreeya hooyaduna waa albaab aada u sarreeya oo albaabada jannada ah oo aan ka lidan inuu ka sarreeyo mooyaane marka siyaarada iyo raalinimadeeda iyo ka warhaynteeda waa nooc baarinimada ka mid a ah. qofka aan asbuuc arkahayn ama laba asbuuc arkahayn ama bil aan arkahayn oo weliba ay u dhowdahay ama tuulo ku dhow ay joogto oo konton kilomitr ama boqol kilomitr ama laba boqoloo kilomitr u jirta oo jimco walba cala alaqal markay u yaraato ama asbuuc walba sabtiga iyo axadda aan u tegihayn waxa weye waa ayaan daran yahay qofkaas waxaa ka mid ah walaalayaal eh, baarinimada anwaacdeeda aadka ah u fara badan oo aynu ka soo sheekeynay waxa weeye dadka iyada la qaraabada ah la xiriirka ah asxaabteeda ah in la xiriiriyo in maxaa yeelay iyadaa sabab u noqotay hadday habaryar tahay hadday habaryaro kale yihiin hadday eh, kuwa sii fogfog yihiin kulli waxay kugula abtiyaal yihiin waxay kugula soo xiriiraan hooyada qaraabadaas waxay ku noqotay hooyada darteed marka inaad iyagana xiriiriso wax siiso waxaad ka dhaanto la hadasho waxaad doonkiisa la qabato asxaabteeda hadday dhimatay oo ayan joogin asxaabteeda in la xiriiriyo ayuu ka dhigay nebigu alayh salatu salaam adigoo iyada u baari falaynaya oo kaleeto waayo nin baa weydiiyey nebiga alayh salatu salaam hooyaday waalidkay hadduu dhintay wax baarinimo ah ma u samayn karaa hadday dhinteen haa buu yihi nebigu alayh salaatu wasalaam waxaad ugu baari fali kartaa inaad u ducayso o ducada inaa wax u nafaqayso oo waqaf u samayso ama masaajid wax ugu darto ama ceel u qodo ama maaragtay meel waqafa wax ugu darto wax u sadaqayso iyaduna waxa weeye waa baarinimadii bay ka mid tahay inaad xiriiriso qaraabadeedii inaad xiriiriso asxaabteedii dadkii ay la sheekaysan jirtay haweentay saaxiibada la ahayd kuwaas inaad xiriiriso baarinimadeeda bay ka mid tahay waxaan kusoo khatimayaa cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu ayaa jid buu socday makuu u socday safar buu ahaa marka wuxuu lahaa laba dameer mid weyn oo uu ku socdo ama awr uu fuulo oo markuu ka daalo awrta dameer yar oo yacni socod fiican oo jagjagla ah ayuu fuuli jiray oo ku nasan jiray cimaamad weynna waa u xirnayd oo qoraxda dhulka jaziira carabiya waad ogtihiin saxaro waaye waa waa